bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbacihi wamanwaalaa ama bacd xadiidkan casharkii boqol afartan iyo afar wuxuu ka mid yahay cashiradii noo sheegay ku saabsanaa minhaaj lmus waxaynu joognay almaadatu shaariya fi aljinaayaat maadadii labaad waxay ku saabsan tahay wixii laysweero ow qof qof yeelo waxaas laysweelay xugn almaadatu haaniya maadadii labaad fii axkaami jinaayaat waxyeelada xukumyaalkayda duceediiba yimaado tahay shuruutan wujuubil qisaas kala gudsashada waajibideeda shardiyaankeeda qisaas kala gudsasho wey qofkaan intuu geystay in la-eg loo geysto shareecooyinkii naga horreeyey axkaam kalow lahaayeen yahuud iyo nasaar tana waxaa loo ogolaa rita oo qofka intii daysay laga gudsado waxaan ahayn qisaas looma ogolay qolana waxaa loo ogolaa biyo keliyeeda qisaas looma ogolay qofka markuu wax geysto nag iyo biyo udiyo ilaba labadii iyo cafi baana suu waxaana loo dameeya qofka intuu geystay in laga gudsado in haddii digo idiisa la digo dheg haddii goyo dhegtiisa la digo inig hadduu fujiyo inigiisa la fujiyo kamaa qaala tacaala wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi waalcayna bilcayni waalanfa bilanfi waaliduna biliduni wasima bisimi waljuruuxi qisaas marka kale gudki wixii laysu geystay laysu gudsaday iyo qofkii hadduu yidhaahdo in haddii loogu rido in rigido waxay tari mayso isa qiimigood waa laysiiyo faalistidii konton baa idinlasilaadsana iyo inuu yidhaahdo qisaas biyo midna ma rabo isaasna waa qof kasa oo wixii dhibaato lagu geyso hor aliyo maalinta akiraan geysanaya shareecada intiiba inoo go markaasaa rabbi subxaanahu watacaala inoogu abaasheegto daalika takriifu min rabbikum raxma idinkaa hawshii laydin dabciyey waa laydiin fugaydiyey saddex subbaa laydiin furay ama kale gutadoo qisaas fuliya ama kale biyo qaafa ama iscafiya kolkaa qisaasku waa kale nabashadii cibaadatu saaniya maadadii laba fii axkaamil jinaaya waxyeelada xugunyaalkeedii gudahoodii bay imaada tahay kan furuudu wujuubilqisaas qisaasashada waajibideeda sodiyaalkeedii laa yajibu lqisaasu itaaku waa waajibo oo la kala gudsado fi lqatli dilkii gudihiisii laysu qisaaso aw fi latraaf xubnihi oo qofkaan qofna dilin ee xubinuu tagiyey inaguu gooyey maxaanuu gooyey inuu siday laa yajibu alqisaas qisaas ma waajibo fi lqatli dilkii gudihiisa aw fi latraafi araftii gudaheeda aw ildiraaci dhaawicii ilaa bitawafuri shuruud shardiyaal inay buuxsamaan maahe ataaliyati soo socda shuruudaa soo socoto min abraafi darafyaalka ilaa bitawaasuli shuruud shardiyaal inay buuxsamaan maahe shuruudii ataaliya waa middaa soo socota weeye kow shardiga u horeeyaa waxaa wey an yakuuna almaqsuulu kan la dilay waa inuu ahaado macquuma dami naftiisa shinnada dhowrinaysa ayakuuna almaqtuulu ka la dilay waa inuu noqdo macsuuma dami midiisi mid la dhowrayay oo macnaha qofka hadduu asagiiba taa'ib yahay ama murtad yahay ama jaani muxsin yahay ama uu isagaba qaatil yahay asumida maaha isaga naftiisaaba wax lagu dilo balow gafku jira ee waxaa rabaa qofka qof dhiigiisa dhowrsan yahay oo gaf lagu jira aanan gelin baan raba inay an yakuuna almaqtuulu waa inuu midka la dilo yahay macsuuma dami dhiigiisii mid la ilaaliyey waa inuu yahay fain kaana daaniyan muxsana hadduu yahay nin dinaystay horena nikaa xalaala u galay fain kaana hadduu yahay daaniyan mid dinaysta hadduu yahay muxsanan horena loo dhowro guul hora galay aw amase mursadan gaal baa hadduu yihi aw amase kaafiran hadduu yahay falaa qisaasa ma jirto oo ninkii gaal dilay hala dila lamana gaal ruuxsa ninkii dilayna hala dilo lamana qof harar ah oo inuu qofkaas isla dilo rabay haddii la dilayna qofkii dilay qisaas male waxaa jira midkaan uu dilay almacsuumu damahay awalba dhiiggiisa xadigu ahaa wax wakii gal waa wax bilaalaaa haddii wax bilaal waa lama an yakuuna almaqtuul ka la dilay waa inuu yahay macsuuma dami dhiiggiisa midli ilaahi fain kaana hadduu yahay daaniyan mid dinaysay muxsanan la dhowray aw murtadan hadduu yahay muarada mid ka baxay aw kaafiran gaalba hadduu yahay falaa qisaasa ma jirto ibhaa ula kuwan aan sheegnay saddexdaa damuhum dhiigooda hadurun hadur weye dhiigooda sababtana waa lijaabimatihi dadkagala kana isagoo guur calaalagalu sinaystay kana isagoo islaamuu ka baxay kana afaluuba gaalaha islaamka galaa laga waayay kuwaasi wax dilo waa loo baahnaa qofkii jira la dili maha ha dadkan iyaga sadexda ay dileen baa dhiigoodu dhowrtane ibhaa-ulaa kuwa kan damuhum dhiigoodii hadiru hadur wey iyaga dembiga ay galeen baana u daliila laba ayakuman alqaatilu kan dilay mukalafan waa inuu yahay markay kisaas imanayso qofkaan dilka geyso waa qof mukalafa inuu yahay hadduu waala yahay qofku waana qofku dilasee loo qisaasaya maya saqiir hadduu yahayna dilayadoo haduu yahay ma loo dilayaa maya waxaan caqli lahay ama waalan maya an yakuuna alqaatilu loo adilay waa inuu yahay mukalafan mid la xilsaaray waa inuu yahay ay baaliqan qaangaar waa inuu yahay saqiir lama rabe caqilan wax galay majnuun waana lama rabe fain kaana hadduu yahay ka wax dilay sabiyan midya aw majnuunan mid xadhiidhan laga waalay falaa qisaasa ma jirto sababtuna waa licadami takliif xil saaran baadan jirin oo wax awaamir iyo nawaahiya oo loo jeedinayo waxaa sameey waxaa samaynin baananba jirin sababkuna waa licadami tagliif kufa maslama saari biqowli rasul rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxaris allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yihi rufica alqalamu qalamkii waa laga dulqaaday can salaatatin saddex xaggeed baa laga dulqaaday oo wax lagu qoraayo gafa male asabi anigii dhasaa laga dulqaaday tan iyo goorle xataa yablu ilaa uu ka qaangaado waalmajnuun yuwalaabaa laga dulqaaday xataa yufiiq ilaa uu ka niyirsado walaa-im kii hurdaa laga dulqaaday xataa yastayqiu ilaa uu ka tasuuf saddex an yukaafica waa inuu u beertoomo u dalmo almaqtuulu kan la dilay alqaatil ka wax dilay labada qof inay isu dhigmaan haddaynba isu dhigmin ama xaggii xuriyada ama xaggii diinta oo midna waa gaal midna waa muslim kolka gaalkii baa la dilay uma dhigma kolka muslim ma dili maayo falaa yuqtulu muslim bikaafir ama xaggii xuriyada midkaan nin lalahaa waa kana la male kolkaas ninkaan lalahaa ninkii loo dili maaye iyaa la bixinaya maxaa adoonka ingiisi yahay toban neef alla uu jooga tobankii baa la bixinaya kolkaa shardiga saddexaadna ayu kaafi waa inuu u dhigmo almaqtuulu kala dilay alqaatila gacanka dhiiglaha inuu u dhigmo fi diin xagga diinto laba muslima isleeyihiin walxuriya xagga gobonnimada fariga addoonnimada id yuqtalu muslim muslim la dili maayo bikaafirin gaal loo dili maayo haddii muslimku gaal dilo muslimkii la dili maayo wuusan udhegmin xagga diinta walaa xurun nin gobol loo dili maayo bicardin nin la leeyahay daliilka waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis alla baliya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya uu yihi laa yuqtalu muslimuun muslim la dili maayo bikaafirin gaal loo dili maayo waliana alcabda addoonka mutaqawan waa la qiimayaa addoonku waa qiimaysan yahay waxbuu jooga fayuqawamu addoonkii waxaa lagu qiimeynaya biqiimatihi sixirku maalinta la dilay joogay halihii baa ninkii addoon dilay laga qaadaya waliqowli caliyin cali hadalkiisiina waa u deli radiya allaahu eebaweyneha raalli noqdo anin ali xaggiisa u yihi min asunna sunnadii rasuulka waxaa ka mida allaa yuqtala xurun inaan nin gobol la dilino bicabdin adoon loo dilin xadiid ibnu cabaasna waa u delin radia allaahu canhuma weyne xaggiisa raallihaa ka noqda uu yihi cabdullaahi ibnu cabaas laa yuqtalu xurur lama dilo bicabdin adoon looma dilo afar an la yakuuna alqaatilu kan gacanku dhiigla waa inuusan ahayn waalidan mid dhalay lilmaqtuuli ka la dilay gabadh hadduu ilduufus canugiisii dilo ama hooyo shaydaanka adkaaday canugeediisa loo dili maayo maxaa jira waxaa jira canugan la dhalay imaatinku adduunka yimidba labada waalid baa u sababahay oo kolkaama inuu adduunka yimaado dhasho wax jira noqdo bay labadoodu sabab u noqonayaan isna baabi-intooda miyuu sabab u noqonayo maya marka hadday iyagu dilaan labada waali loo dili maayo loo dili maayo ta labaad haaliban inkaari ku dhacdo shaqia amaahe sababka qisaaska dilka laysu qisaasa waa iman doona dil waxaa la rabaa colaad laysu dila inay cudwaanan xadgudbid iyo colay kolka cudwaanan in laysu dilo kama surowda waali ilmihiisii cudwaanu dili maayo uu dili maayo oo shafaqadii iyo naxariistii eebba waalidka ku umay ee awlaadda uu u geliyey baa u digaysa in waalid uu adownimo u dilo inan u dhalay afta hadduu dilo adownimo uma dili adownimo uma dili marka cibaadada adow laga salanma kolka waxay dhex mari kartaa muslim iyo gaal yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwa wa caduwakum awliya fain allaha caduwu lilkaafiriin kolkaa xagga isku xumaadaan ismaanbaafan kale ku tahay cadow isuma noqdaan laba eeba rumaysay laba isdhashayna kaba daran labada laba isdhashayna ka daran kolkaa marka labada qof la isugu saasaayana waa in dilka meesha ka dhacay cadownimo uu iska yihi cadownimona ma dhex mari karta laba isdhashay oo qofna u dhalay cadow uma noqon karo idan wax wax dhalay wixii u dhalay loo dili maayo arbaca an laa yakuuna alqaatilu kan gacanku dhig lahaa waa inuusan waalidan mid dhalay ahayn lilmaqtuuli ka la dilay aban aabba ahaya aw uman hooyo ahaya aw jaddan awowhaya aw jaddatan abata ahaya liqowlihi hadalkii nabiga u dhaliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa yuqtalu lama dilo waalidin mid wax dhalay biwaladihi ilmihii uu dhalay looma dilo kifaafka oofsashadii ka shuruud la haddana goorta qisaaska la oofsanayo iyadana shuruud baa loo baahan yahay ba shuruudii dhagayso ba shuruud istifaa ilqisaas gudsashada oofsashadeeda shardiyaalkeedii laa yastawfi fi maayo saaxibu lqisaas qisaas qofka lahaa xaqahu xaquu lahaa oofsan maayo filqisaas gudsashada uu xaq lahaa ilaa bacda tawaafuri shuruud shardigaad inay buuxsamaanba maahe xataa liyatii soo socotay kow an yakuuna waa inuu yahay saaxiibulxaq qofka xaqa le mukalafan waa inuu yahay horta qisaaskii la hobsanayo ilmo yaroo aabihii la dilay ninkii la dilay ilmihiisii yaraa intuu ka qangaaro ayaa gacanku dhiglihi lahaynayo kolka markuu qaangaaro ilmihii la dhalay ee aabihii ama walaalkii ama hooyadii la dilay baa markaa la doorgelinaya laleeyahay waa gaangaartay adoogaana ninkaana alla ku sababay adiguna ilaa gaangaarkaaga kula xirnaa ma qisaasanaysaa luquntaad ka ridaysaa ma diyaad qaadanaysaa ma cafinaysaa markaasuu doorto ku doortaa la samaynayo idan haddii qofkii xaqa lahaa ee kisaaska lahaaba asan mukallafan ama waa waalan yahay duurku ku jiraa way soo daaya kolka midkaan duurka ku jirana isagana lama rabo waa inuu yahay qof mukalafa ah, ayaguna waa inuu ahaado saaxibulxaqi xaqa qof kale ee uu saaxiibkaa mukalafan mid la xil saaree fain kaana saaxiibulxaqi hadduu yahay sabiyan canug yar oo mulug ah aw majnuunan mid la waalay hadduu yahay xubisaljaani kii u xajinay baa la qabiraya hataa yabluqa sabiy ilaa canugii kabiya duuliyo aw yufiiqa majnuun kii waalaa intuu ka ayaa la qabilayaadkiibaa xirnaanaya uma kagalaa lahuma kii waalaa iyo kii yaraaye qaangaaray iyo kii waalaayo miirsaday waxay leeyihiin an yaktasa inay qisaasaan qofkii ay xagga ku lahaayeen aw yaakudaa inay qaataan addiya magti inay qaataan aw yacfuwa inay cafiyaan bay mid leeyihiin waqad ruwiya haada warkaa waa la wariyey can isaxaaba asxaabtii rasuulkaa laga wariyey ridwaanullah eeba weyne raalli ha noqdo tacaalaa korhaye calayhim asxaabta korkorow laba anyatafiqa waa inay isku raacaano awliyaau dami dhiigga qoladii lahayd cala alqisaasi gorgoosashadii oday baa la dilay toban caruuruu ka tegay maxaad yeelaysaan baa le mid baa yidhi aniga waa cafinayaa qabtan aabakula kol haddii mid cafiya sagaalkii kalena ay yidhaahdaan maya anaga waa dilanaynaa qofka aaba dilay sagaalka warkiina laguma jiro laleeya sagaalka warkiina laguma jiro maxaa jira diinta islaamka afinta jecel oo ku talinay qasban ankum waa adinaysaa waa abi qofkiina ma qaybsan maayo inta midkan toban la qaybiyo wax dilay qaatilka meesha tabnaadna kana cafiye intii kalena aan la maayo hal qof baa meeshaan yaalla tobankiini waa wada afinaysaan ama tobankiini qisaas baas ku waafaqaysaan laakiin ma hada aflaaqa samaysaan kala baxda idinka oo qaarkii waxafiyo waladaa waxafishaa diintu raacaysa kuwii kala qasbay aan waafinayaan habaynu tano kale soo marnay addoon la wada leeyahay haddii dadkii lahaa qaarkood xureeyo addoonku waa xuroobayo midkaan wax xureeyey hantaaduu leeyahay waxaa laleeyahay adiga ganta faruurka sameeyey qoladaan ku celi waxoodii qoladan walaalaha ah, ee addoonka kulahay eegan tala gelinin dhagadoonka gacantooda ka sii daysay addoonkii baa la qiidanaya addoon muxuu joogaa kun riyaal buu joogaa adiga boqol baad xaq sagaal boqol baad dhicisa oo sagaalkaana walaalaha ah baad ninba boqol siinay xornimadii saasay milkii waa sidoo kale haddii midda fidiye qatligalaha ama qisaaskalaha mid kamida haddii afiyo intii kale warkood ma jiro laakiin subaxays waafaqaan oy gebtigood yihaahdaan waa dilanaynaa mar waa dhaba ninkii uu dilay kama qiimo badne waa la dilay ayatafiqa ah. waa inay israacano qowligaa udami dhiigga qoladii lahay calal qisaasi gudshashadii korkeedii inay isku raacaan wey ee fain cafa hadduu cafiya bacduhum qaarkood alaa dhigaasa wax gudsasho ma jirto waman qof anan lam yacfu cafinin falahu wuxuu leeyahay kasuhu gaysiisii min addiyo diyadii xaggeedii oo kii loo celinaya cafiga bilaabay saddex an yu-mana waa in laga aamin yahay fii xaali listifa gusashado xad in la oofsanaayo gudaheedii atacadi xadgudub waxa uu marka dadkan laga gusanaya wuxuu gaystay waa inaanan intii wax lagu darin miisaal ahaan qofkan qofkan qoolba madaxa ku dhifta kana qool madaxa ku dhifta caqli ma ah jira labada qool isku intii ma wixii saas oo kalea ama waran calooshi ka gelin adigana waran calooshi ka gelin lama yahaog warankii hore intuu gaaray warankan dambar inta isgaara waxaa noocaas oo kale ah biyaa laga bixina laakiin in la riday ishi unbaa la riday madaxa naftiisa nabarro waxaa jira aqisaasi lafcadaad oo kale qofkaan laftii ma jebinin nabar intuu ku dhaftay uu laftii caddeeyey mudi soo qaado lafta caddaysaa laleey yaa xadiinta tariiq maqaarkaan wuxuu iska goy kolkaan laftii jeed mara baska iska tag wahaakada waxa weeye wixii suuragal ah inaan intii hore loo dhaafin lagu jaangoyn karo qofkii far la gooyey farti baa laga goynaya xaggee ka gooyay meeshaas meeshii ka gooba laleey meeshii baa laga goynaya kalamaa u dhinto ama ka kacyar marka waxaa la rabaa xadgudub inuusan dhicin ee qofkaan wax laga guursana intuu geysta in loo geysa wey suuragal noqon waydo oo la yidhahdo la iskuma jilayn karo labadii nabar ninkan intuu geystay kan laguma jaangoyn karo xoolaa la siinaya iyo biyaa loo kacaya waa la iska dhaafay an waa in laga aamin yahay fii xaali istiifaa haddii loo qabsanayo xaaladeeda gudaheeda atacadii xadgudub yaa laa yatacadda waa inuusan dhaafin aljarxu nabarka midlahu waa inuusan dhaafin wa an laa yuqtal waa inaan la dilin hayra alqaatil kii wax dhigay keyrki shareecada islaamka ana ah, reer hebel baa reer hebel ninka dilay reer hebel markii laga dilay waa duuleen mararka qaar ka soomaali waxay gaartay in la yidhaahso ninkii hebelaha reer hebel ma dilin haa ah. oo kumaa dilay hebel in la yaqaan baa dilay aa ah, kaas ninkeena uma dhigne boqorkaba noo noo raadiis boqorka laakiin boqorka maxuu jira ma dilay kala laa yaxbil muctadiin ama ha fiicnaado ama ha samaado ama ha xumaade ninkii gacanka dhigliy waa ka ninkii dila saas fagres maxay dhanka kaasu lahay inaad dhaaftaan isagoo nin dhaana dishaan inaad ka samaysaano aad tiraa ninka naga nin qiimi badan buu ahay tobanka yaro dilan mayn maya saxadigaas lama ogaa kii wax dilay miisaanahan in la dilin maayo hal laa waa inaanan la dilin hayrulqaatil kii wax dilay nigaanan ahayn marka waxaa gacan ku dhiigle laaga dhita uradaas in la yeela waxaa gacan ku dhiigle waxdiso waa naag afriyeeshe ur bay leedahay ila dili maayo ilaa ay dhasho oy nuujiso oy gu'iso os banaanka ku dhacay sababta waxaa weeye tan la dilay urna lahayn ilmaha uurka ku jirana gabkaa wax kumale lama ogola tacdiiba noqonaysa caqliga islaamka iyo macaabkiisaa waa laa tuktara mar ah naag waa inaanan la dilin fii badniha aroosheeda gudaheeda yaniinu canigu ku jiro xataa tadaaca ilaa canigii ay ka dhasho oo watafqud ay ka guriso waladaha ilmaheeda daliilkii waa kan biqowlihi hadalkii nabiga daliila sala allahu naxariif allaha badiya calayhi nabi wasalama nabadgelya allaha ku badiya lamaa goorta ay qatalad imra'atun naag dishay camdan kasuu dishay uu nabiga yihi lam tuqtal tan wax dishay ajilimaha xataa tadaaca ilaa ay ka uluso maa calooshey ilmaha ku jira ay ka umusho inkaan xaamila murray hadday tahay waxataa takfal waladaha inta canuggeeda ay ka guriso banaankay mariso tufal waladuhana baa la dhihi karaa owaw iyada kolka canugii intay dhashay gurisay laba jir uu gaaray kolkaas kadib kafaalo u baahan yahay daadihi iyo dabka celin waxaa laleeyahay canugan yaa qabanaya haddii laba wax qabto toddoba jir baa lagu sumaay ilaa isku filaabaa lagu sumaya markii la dili haddii wax maslamo tabarro ay helo oo yidhaahdo anuga anaa gacanta ku qabanaya gaarsiinayana inaa wax ka garto markaa waa la dilayaa kolka anigii inay dhashan ka gadaal inay nuujisan ka gadaal inay gurisan wey ka gadaal kafaali in loo helo wey silkiisii qofqaada oo ku meelsimo ilaa la helana la diri maayo sibadniha ninkaan xaamilan hadday tahay xataa takun ilaa walada ay ka kafaala qaada afar ayakuuna listiifaau qofsashadu waa inay ahaato oo kolka qitaas la fulinayo maxadarati sultaan awood miliya ciidamo wax kala hagi kara inuu meesha jooga wey aw naa'ibihi naa'ibi suldaan qofka awooda leh qofkii uu wakiishay kadowsha u dhiibanya inuu meesha joogo sababkuna xataa yu'mara joog ilaa laga aamino haadaa u tacadii cadgudgid weeye laba arrimood labadaba waa imanaysa haddaan meeshaasi qof muteyri iyo awood halkaa jirin oo xukunkaana fuliya wixii daalimiyo gardarri iyo cadara ah ku socdaana cidiyo laga hidhayta hadduusan jirin laba arrimood baa dhacaysa midka hore waxa wey inaan qisaaskii siduu ahaa la oofinin oo kii qisaaska laga oofsanaayey lasan weji bixiyo wejigiisii maqaarka laga dhigo caloosha laga rido cidiyaha laga dhigo lacagda kola gooyo yaa imanaysa taas maadaan qofka wax buu dilay mid buu xabad ku dhuftay ama saas ku dhuftay ama waran ku dhuftay halkii nabad lagu dilaan doonaya ila saxeeya ma taas waxaa marka laga marin kara macaymina wada jira mid adagna waxawey oo haddii ninkii jibeed lagu xidhay xobaa laga oofinayaa la yira in badan baa ninka ku xirnay la jilayo laga oofinayo ama qaraabanimo ugu xirnay ama saaxiibnimo iyo hawlo ugu xirna kuwii hadday qamaan maareelka dhameeya maxaa la falayo laakiin dalinimay geedka xidhatay toogatay yaa isdhaqaadin kara haddaba ogaada qisaaska haddaa meelo badan soomaa laga sheego niman war haddaa isgunto intaasoo qof bay waxayaa baa la yiha oo qooyin ka dhaawaatay dharkeedii haween shaa si afari la dilay baa leeyahay mer waa la garaacay haweenkuna guriga ijaarteen oo sii galayeen soo baxayeen maaha waxla qarsoona male imana korjoogshani kuwii ragga ayaa wax la wadaagayna lama heli kolkay naagihii dhinteen kadib dabalgalgal dareemayan wadanka o dhan baa kaca muslim iyo gaalo toddobiyo toban baa gal wax ku jiri waxaan ku jirinba wadankii dankii gaala gacanta ku haysa gaalada waxaas suu ogole waxa kan gaala raaciyada ah reer gabaadka madaxama wadanka joogana gaaladiiba gaaligelinayo markay gaaladama jirdo urta dhinaca ka res markaa meesha baalnimo ka dhacday balkalarka ilaa gaalada wixii qosada marka maxaa gaala ugu jira qofle diinna kuwa isdufaaso kale marka wixii diin ku lugle baa diinba wixii ku lugle baa lala saas oofintiisa sultad iyo awood iyo butoori iyo ciidamo iyo xabsi iyo kufan laga dabaaldi karin waa ila buu eebalaaye la fadhin maayo cinka ilaah baa laga sugaaya axkamu ah, alxaakimiin wa acdamu ah, alaadiliin ah, baa lala sugaaya intala subaabila ayakuna waa inuu ahaado alistifaau oofsashada qisaas kala qabsanaya bixadrati sultaan nin talinaya oo awaadla joogidii waa inay ahaato aw naa-ilihii nin la isaga dirsaday oo ka wakiilo xataa yu'mana alxayfu xaydku waa dulmihi joog xayfdanima iyo dal helaga aamin noqdo xisaasku hawdhacsigii injilka u dhacay aw itacadii xadgudbin fasaxan wax la yeelo shan ayaa kuna waa in waxa la oofsanayo uu noqdo biaalatin hub biaalatina xaabatin xiiraysan wax wax lagu dilayo wax nafsiga oo qofkii dedejiya oo la kaantoolaganaya intii saawiya aan waxba goynayn ilmaanka dhan lagu karkirin oo qofkii lagu ka neefneefsado lama rabo ama seefa noqoto ama bankada noqoto qofkan wax dila kasuuliya ayaa laganaya oo kolka gowraca iyo kitaalka afintiisa labadaba waxsan bay leeyihin shareecadaasay guddoomisay ilaahay wuxuu waajibay wax ka dhalo isaan falo faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabactum faaxsinu dibaca walwid axadakum dabiixatahu walyuxida safatahu mindigana afe neeftaad la dhacaysana tartiib u legad laba goor ka badan hawga jiidin durba ka bas ka jafjaflaysa daqaa'iqa ka dhiman cimrigooda waxdiyada ka baxaysa aan iyadana dhibaataya ma dhahay badan iyo neefkan qalba waa dhintay gaaruunka lagu baaqlanaysa ama inta dara laisga dhago luurida laisku maro oo midda lagu karkaro maya idaa qataltum faxsinu lqitla habka ama wax loo yihahda hagaajiya waidaa dabxtum faxsinu dibxa walixida axadukum shafratahu walyuri dabiixatahu marka waxaa la raba bialatin hum xaga xiraysa liqowlihi ayaarinta nabiga sala allahu alayhi wasalam u yilaa gawada ma jirtiyo qoqoy ilaa dhisay saf xiraysa yeelamaayo لا التغيير بين القوة والدية والعدل وتفضيل في أي من سبع الإسلام كسنة ودانا كم تايخ تايسيبا فعلى يريه الله مرقلي وحن قربنا هاي نصارنا الله مرقلي وحن مقاهي وما تدعي ولا يسوء كان بين نبي الله ونعمته علينا وعلى هذه atakhyiiru doorgelin maxaa lay doorgelinaya bayna alqawadi koorgoyntii iyo wadiyati nafsi iyo walcafwi idaa wajaba almuslimu idaa wajaba hadduu waajibo lilmuslim qofkii muslimaha daman dhiig haddii u waajibo oo qofkii muslimka adoodiisa la dilay walaalkiisiyaa la dilay canigiisiyaa la dilay idaa wajaba haddii u waajiba qofkii muslimka ahaa damun bi khuyira waa la doorgelinaya bayna halaatha saddex shay dhexdood baa isagii la door doorgelinaya saddexdan kala la leeyahay an yuqaada lahu in loo qisaaso oo qofkii wax ka dilay waa kane haddaad rabta dilo la yihaa aw yacfiya inuu iska cafiyo kii saddexaad diyadii wey liqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa udeeda taala goraay uu eebba yidhi faman cufiya bayna halaahatin uu yihi labuun buu idhig labada waayo an yuqaada aw yacfuw ama jadiid adiga ma idinku talasa khuyira bayna halaatha an yuqaada lahu aw yacfuwa ma idinka iyo liqowlihi an yuqaada labaan hayna an yuqaada lahu an yuqaada lahu in loo qisaaso aw yacfuwa in wacafi aw ya'khuda diyow saddex inuu maqaato ama cafiyo ama loo qisaas baxyo kuwa liqowlihi tacaala baa u daliila faman qof ufiya lahu loo cafiyey min akhiihi min dami akhiihi walaalkiis dhiigiisii shay in loo cafiyey facala alcaafi kii uu cafiyey korkiisii waxaa itibaacun raacay bilmacruufi wanaag oo qofkii markaad qisaaskii ka cafiday diyana ku cafiday inaad tidaahayd mar haddaan naftaadii badbaadiyey meeshaas dhigma wanaag mudaalabada aada wax dalbanaysa diyo qaadanaysana wanaaga codsanaa kii la cafiyey soomaha xisaan baaba loo falay wa cala almacfuufi canhu kii kisaaska laga cafiyey korkiisii waxaa adaa-un gudato ilayhi ila alcaafi kii cafiyey diyadii loo guto biixsaanin wadaag wanaag adigana intaad wax dishay iyo dhiiggaagii la cafiyey biyaa lagaa qaadanaya mumaatalo iyo meermeerin iyo maanta bariyey lagaama rabe iska dhexmagtiy faman ruux ufiya lahu loo afiyey min akhiihi min dami akhiihi walaalkiisa muslimkaa dhiiggiisii xaggiisii shayin wax looga cafiyey fa ala alcaafi kii uu cafiya korkiisii waxaa itibaacun raacay bilmacruuf wanaagu u raaco wa adaa-un kii la cafiya korkiisii waxaa gudasho ilayhi kii cafiyey wabixsaani wanaag iyo walaalnimo ugu guta wuxuu ku lahaa wa qawli eebbaweyne hadalkiina waa u deli subxaana badana uu yihi faman afa qofka qofkii dulmiyee dilay cafiya ka gadaal waa aslax weliba niyasami ku daro kolkuu cafiya ka gadaal an uqdiya in u qabin wejiga u xumaynin ishinta u rugin ee islaax sameeya fa ajruhu kaas abaalgudidiisa calaa allaahi eeba weyne korkiisu haaday faman qof cafaa can daalimihi kii dulmay ee wax ka qabay ee mag iyo wuxuu ka haleeyey qofka cafiya ee waa aslaaxa wanaajiya wixii uu haleeyey fa ajruuhu ka abaalgidkiisa cala allaahi eebaynu korkiibu ahaaday wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u deli sala allahu calayhi wasalam man qutila lahu qofkii loo dilaa qatiilun mid la dilay fahuwa isaga bikayri nadarayn labadayna ka wanaag badan buu leeyahay man qutila lahu qofka loo dilay qatiilun mid la dilay fa huwa bikhayrin abaalay laba daymo ka fiicnaan badan inuu darta wey imaa an yu-addaa in la magsiiyo aw yuqaada in la qisaasiiyo waqowlihiina waa u daliil nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga maa cafaa rajulun min macafiya can madlamatin dulyaxdii macafiya ilaa hadduu cafiya zaadahu allah eeba weyne wuxuu kordhiyaa bihaa dul lagu afiyey seebtii isaan sarafiya qiimihu dembiyaas arrima dhowra ayaa laysku baraarujinayaa kow baraarujinta koowaad waxa weye man ikhtaara diya qofkii markii dil camdi oo kas loo geystay isaga ay shareecadii makanisay oo la yidhi qisaabkiiyo diyadii afigii saddexdaa kee dooratay hadduu yidho biyaan doortay waayahaa la yiri hortii biyadii doortay isqaatay amuusan qaadanin kadib yuu waxbaan dilaya ama waa dhacdaa soomaalidu waa yeeshaan inta mag la kala qaato oo kutuba laysmarsado oo gabdho gobobreeda laysu guuriyo baa kadib haddii ninkoo meel maraayo la arka sukunta laga rido waxa weeye kaasi baalin faman ictadaa bacda daalika falahu cadaabun ali kolkaad diyo dooratay ama diyo qaadatay kadib isma dhaqaajin karti haddaad muslim tahay laakiin haddaad marka hore qisaas dooratid waxaad tihi ninkii waa qisaasanayo waayaha geedka lagugu soo xilay hadhow waad fikirtay dib u tagsatay waxaad tihi maxaa dilkiisu ku tabaay oo kuma dhaanta boqol loo fogeelo ad carus u maalmaas kolkaasaad tihi qisaaskiisii ma rabe iyaan rabaa xamaarsan taha dhiirejiga gasha laga furayo iidiga minsiina marka intaad biyo ka noqotay qisaas uma noqon karto laakiin intaad qisaas ka noqoto baa biyo aad u noqon karto adigoo xataa biyo doortay haddaad tiraahdo war waxbau iska lanahay waxbartood waa haysta aakharaan liita waa iska afisay waxaygii xamaasantaa lagu lisa laakiin waxaydan ka tanaasuli karin waxa wey kolkaad qisaas ka fakatay kadib man ikhtaara qofka doortaa addiya mag inuu qaato saqata xaquhu goortuu doortay diyada axaqiisii dhacay filqawadi qoorgooyadii uu wax qoorgoyn lahaa waa dhacday oo falow talaqahu hadduu qawad qoorgoyn dalbo bacda daalika hadduu diyo doortay ka gabaal uu yihaa wardiyadii ka noqday waa dilanaya ilaa yuuma kan loo gacangelin maayo in xaggiisa waa ku dhaabtalinaysa kii waa laga sii daynaya haddii raabtado bursadan meel uga daba tagana walow inta dama hadduu ka argito oo fardatala uu dilo kii asina waa la dilaya biyaa reerkooda la siinayo waxaa leeyahy ninkan awalbu ninkan aabihii dilay hadduu dilay muxuu halleeyey waxbaa halleeyey biyuu doortay kitaabkiina wuu ka tanaasulay kadib uu khayaaniga dhagar galay kan dambees dilay baa loo dilayaa kii hore mag baa laga dilaa walow intaqama hadduu aad guto oo faqatala uu gacanku dhiiglihii uu awal cafiyey dilo kutlo waa la dilaya ama id ikhtaara alqisaasa marka koowa hadduu qisaas doorto bayna lahu wuxuu leeyahay an yacdila inuu ka laabto canhu qisaaskii ila diyati unaas sidoo kale hadduu diyo doortana afi waa u laaban karaya laba dembiyaha labaadna waxaa wey markii midkaan uu wax ayaa kii wax dilay oo qisaaskii iyo diyadii iyo cafigii qoladii awliyaa ulmakhtuum ka la dilay xiftadiisii intaanu jawaab laga helin ayuu kii iska baksiyey isagiisa maxaa laisugu imaana war waa dhammaaday la dhihi maa reerkuu ka dhashay qofaan dilayna noo keeneena liqowlihi tacaala walaa taziru waasiratu wisra ukhraa waan laysa lil insaani ilaa maa saca cadliga shareecada ah qofkii wax kudhiig gacanku dhiig lahaa unbuu ku kooban yahay jazaa lamale adoonkiisi iyo walaalkiisi iyo wiilkiisaa joogeen qofa noo soo xireen la yeeli maxaa marka isbuursashada la isbuursashana diin xunuun ma ogolo diinta qofaan daalim ahayn in wax loo geystaa diinta ma ogola qofla arkaba gafkuu galay isagaa la raacaya ida matal alqaatilu kii wax dilay hadduu dhinto lam yabqa kuma harin liwelihi dami kii dhiiga lahaa ila diya maahe wax kale kii horee la dilay kii u xigay maqin buu leeyahay sababkuna waa litacasuru lqisaas qisaaskiiga cudurtoomay bimowti alqaatili gacanku dhig laha geeridiisa sababteed baa in wax la qorgoyay la cudurtoontay liannahu laa yajuusu ma banaanaba qatla hayrihi qatla hayri lqaatili kii wax dilay midanaha in la dilaa ma banaana bixaalin sina kuma banaana daliilkii waa kan way liqowlihi eebba weyne hadalkiisa ala koraayo eebba wuxuu yihi waman qutila qof la dilay madluuman isagoo laga gardaran yahay la dilay faqad jacalnaa u yeelay liwaliyihi kana dilay kii xigay sultaanan awood waxaa lagu qisaaso ama lagu maqaata ama lagu afyaanu yeelay alaa yusrif yuusan xadgudbin kii xigay kii la dilay filkasli dilka inahu midkaan weliyulmaqtuula ee ixiga kaana wuxuu noqday mansuuran xag eeba mid looga gargaaro waa loo jidbixinaya oo wixii muslima garab galayo leh qofkan waxbaa laga dilay xaq buu leeyahay isaguna yuusan qofkii wax ka dilay qof aan ahayn tiriya toyoba dhaaf wafusira alshraafu falaa yusrifki aayadda lagu sheegay waxaa lagu fasiray filqasli dilkii biqatli kayri ilqaatil kii waxaa dilay midaan ahayn in la dila ayaa lagu fasriyey saddex tambiiha saddexaad waxaa weeye qofka hadduu wax dilo asuu dilkaasi gaf yahay kafaaraa laga raba markaasay toobadiisu isku duba dhacaysa kafaaratu lqatli dil waxaa la dilay kafaaradiisii waajibatu waajib weeye kafaaradii waxay ku waajibtaa calaa kulli qaatilin mid wax dilay kulligiis korkiisii khataan gaf u dilay ow shiba camdi u dilay kaswa ki kii kas ka kas wax u dilay kafaara laga maraba isagii uba la haddii la cafiyana waa gaar laakiin midka kanaan la qisaasi karin ee gafkiiyo kama ah wax u dilay <clears throat> ama gafiga kaha wax u dilay ee kaswe kaha wax ku dilay kuwaasaa laga rabaa kafaarada waa la sheegi doonaa kafaarada inay wax horeeyaan hadday waayaan laba bilood soomaan taasaa laga raba kafaaratu lqatli cunto mal oo sidii tii dihaarkao kale mal labadaa uwe ama raqaba la xureeya ama laba bilood oo xigta isxigtoon maain lagaas kafaaratu lqatli dilka ganaaxiisii waajibatun waa waajibtaa kafaaradii calaa kulli qaatilin qof dilay kulligii korkiisa khata-an gafu dilay ow shibacan dilu dilay wasawaa-an waxaa siman kaana almaqsuulu kan la dilay hadduu yahay jiniinan uur ku jira hadduu yahay oo xoloosha ku jira amusiman qof wey xuran mid gobo madax banaan aw cadda mid laleeyahay waahiya kafaaratu lqatligi itqu raqaba luqun xoreynteedii mu'minaatin eebba weyna rumaysay fain lam yajid hadduusan raqaba heli karin wasiyaamu shahrayn laba bilood soomidood wey mutataabicayn isku xariira liqowlihi eega weyne hadalkiiba u daliila taala korahaye weebayey fatxatii raqaba luqun xuraynteed muminaatin eeba rumaysay fatxay raqabatin luqun xuraynteed muminaatin eeba rumaysay faman qofkii aan lam yajid heli karin wasiyaamu shahri laba bilood soomido mutataabicayn isxigaanta u baabsan sawfa alaqbal min allah eeba weyne xaggii laga aqbalo tawbadii ayaa kafaaradii ku xiran wa kaana allaahu eeba wuxuu ahaaday xaliiman mid aqoon badan xakima nacmul wanaagsan almaadatu thaalitha maadadii saddexaad filkinaayati aalatraaf awal bil un baynu ka hadlaynay il iyo gacan iyo xilin darafadii wax la yeelana maadadanaa ka hadlaysa almaadatu thaalitha maadadii saddexaad filkinaayati waxyeelayn gudaheed bay umaado tahay alatraaf xubno korkood la waxyeelow awalan tacriifuha aljinaayatu fi latraaf daraf yaala nabareeya waxaa an yatacadda mru-un qof inuu xadgudbo calaa aakhara qof kale korkiisa uu ku xadgudbo fayaqfaca uu fajiyo caynahu ishiisa aw yaksir ama uu jabiyo rijlahu lugtiisa aw yaqfac ama uu gooyo yadahu gacantiisa matalan iyo wax lamidow laba xukmuhaa daraf waxa la yeelaa xukunkeedii muxuu noqonay in kaana aljaani qofkaan darafta waxyeelay hadduu yahay caamidan kas iyo maag mid wax u yeelay walaysa waalidan aabbasaa uusan ahayn lilmajniyi calayhi kan la nabareeya isha laga riday aabbihi ma aha wa kaana almajniyu calayhi ka nabarka la gaarsiiyeyna uu yahay mukaafican mid u dhigma liljaani midka nabarka ku dhuftay bilislaami islaamnimadu ugu dhigma walxuriya gobonnimadu ugu dhigma fa inahu arrinkan wuxuu yahay yuqaadu in loo qisaasayo minhu kii jaaniga ahaa baa laga gudsanayaayo lilmajniyi calayhi korkiisa kii wax la yeelay baa looga qisaasaya bian yuqdaca waa in laga gooyo minhu min aljaani kii isha riday maa qataca wixii isaga uu gooyey baa laga goynayaa wayujrax waa la nabaraynayaa bimidli ma shay wax lamida uu jaraaxa wax ku nabareeyin wuxuu wax ku dhuftaa lagu dhufanayo daliilkii waa liqowlihi eebba weyne hadalkii tacaala koraay uu yihi waljuruuxa waana aljuruuxa dhaawacyada qisaasun wey ilaa an yaqtula almajniyu calayhi ilaa an yaqbala inuu ogolaada maahe almajniyu calayhi kii waxaa layaha isha laga riday baaddiyata ogolaaday isha inuu diyadeedii qaato waa niski diya konton buu qaadanaya aw yacfuwa haddii waxtiyo maaha ilaa an yaqbala inuu ogolaado almajniyu calayhi kii korkiisa la waxyeelayba adiyata maqaadasho ogolaaday aw yacfuw inuu waysgacfiya maahe saddex shuruud ulqisaas gudsashada shardiyaalkeedii filadraac xibnihii la kala gudsado shuruud bay leedahay bal shuruuddii dhegeyso yushtaradu waxaa la shardiyaa istifaa'i ilqisaas qisaaska obsashadiisii waxaa loo shardiyaa fi ladraafi xibnaha maayelin arrimahaasoo socda kow an yu'mana waa in amni la-anin laga yahay min alxayfi dulmi filistifaa obsashadii lagu dulmi geysto ee fa inqiba haddii laga baqo alxayfu dulmi oo la yidhaah nabarka kan nabarkan ka horreeyey ama ku jinoobi waaya ka weynaada ka yaraada maxaa hadday meesha timaado waa layska dhaafayo an waa in laga aamin noqdo min alxayfi dulmi filistiifaa kofsashada gudahoodii lagu dulmi galo ee fainkiifa haddii laga cabsado alxayfu dulmi gelid walaa qisaaso qisaasi ma jirto labo an yakuuna alqisaasu qisaaskii waa inuu noqdo mumkinan mid suuragala faidaa kaana hadduu qisaasku yahay hayra mumkin midaanaan suuragalahay shurika waa laga tegayaa iladiya mag baa looga tegayaa saddex an yakuuna alcudwu xibini waa inay tahay almuraadu qadcuhu in la gooyo la rabo il iyo gacan iyo lug miday tahayba mumaahilan miduu dhigma sulisna xagga magaca gacan iyo gacan gacan iyo lug la isu goyn maayo il iyo dheg la isu maayo fata filismi waa inay gacan iyo gacan yihiin walmawdic waa inay isku meel ku yaalaan lilcudwi habeenkii almutlati la dilay bay magac iyo meelba la tahay haddaba falaa tuqdacu yamiinu gacan midiga la goy maayo iyo saarin gacan bidxa loo goy maayo oo hadduu ninkaa ninkii gacantii bidxa ka gooyey awalna kan bidxigii waa ka maqan tahay midkaan bidixda gooyey bidix mal midigta loo goosan maayo gacan la bixinayo falaa tuqdac la goyn yamiinu gacan midige fii yasaarin gacanti gaxan loo goyn maayo walaa yaddu gaxan loo goyn maayo fii rijlin lug buu ka gooyey ka lugta gooyeyna lugamale laga goyn maayo marka gacantiisa walaa yadun gacan la goyn maayo fii rijlin lug walaa isbucun asliyun far asala fii zaa'idin masalan loo goyn maayo dadka qaar baa lixna la yihaa ka afartan farood mid dheeraada meeshan kol kolkaa shar buu gooyey qof ku taas afartii rukniga haw kolka haddii yihahdo middan lixaad alla gooso sagaalyoimayar middan lixaad adiga ku samayso ee tashanaad baa la goynaya walaa isbicun farasliyun asala fii zaa'idin fardheeraada loo goyn maayo matalan iyo wixii lamida ah. afar istiwaa-ul cubuul labada xidhnoodna waa inay siman yihiin oo ninka ninkaasuu gacan gooyey midkan gacanta gooyey gacantii uu gooyey gacanta lamid ee ku taal awligii jiranay gacan shalal ku dhacay oo laalaaduu yihi haloo kaashatan salaa biixii aniga gacan bidixaan gooyey biixeydi wa war lama raba caalkaa la gacan dhimatay caalkaa lama rabaa lali mag baa laga qaadana kolka istigo ama saasoo kale kan ilbuu ka riday ishuu riday ishadii kale kan waa la-ay weji lahayn kolka ishaas manfacada beeshay istiwaa-ul cubweyn labada xidinoo la isu goyn sinaantoodiibaa shardiga almuslafi la dilay balmuraadici loogan leeyahay akhduu in la qaato fi sixati xagga caafimaadka waa inay ku siman yihiin balkamaan hadduu midkaan calaan ba oo gacankiisa waxoogaa yaroo mucug mucugla waxba lagu fali maayo gacan caafimaad qabtaa la rabo oo dhamaystira almuraadi akhduu la rabay fi sixati xagga caafimaadka waa inay labada xidinoo ku siman yihiin kii hore loo gooyey iyo tan la gudsanayada iyo walka ma dhamaystirnaanta falaa tukhadu la qaadi maayo alyaddu gacan ashalla tan wax laga gooyey waxaan iska jirnay oo tacdaanahay baa la gooyey oo laga rujiyey kolkaas inuu gacan caafimaad qabta uu goosan malaha falaa tuukhadu lyadu gacan lama qaado ashallaa waan gegnin saxiixa gacan caafimaad qabta wala alcaynu il alcawra in odar ana bisalimati il caafimaad qabta shan in kaana aljarxu madaxa iyo wejigii hadduu nabarka ku dhacay kolkaa madax iyo nabar lama waxan karo in kaana aljarxu nabarka hadduu yahay firaas madaxa gudihiisa awil weji wejiga hadduu yahay waayashaja dakarkiiba wey walaa qisaasa qisaasi ma jirtay gudsasho fiihi madax iyo weji ilaa idaa kaana hadduu yahay maaye laa yantahi midaanan gaarayn ilalcadmi laf oo hadduu midkaa midkaa madaxa ka taray isla waa fari karaa wa kulli jirxin dhaawac kulligii laa yumkinu fiihi usan suurogelaynin gudihiisa alistifaau afdasu bikhutuuratihi halisnimadiisa falaa yukhtasu isma qisaasa bihi kaa sababti oo falaa qisaasa ma jirto bikasri caadimin midkaan lafbuu ka jebiyey oo isna lafa ka jebiya mayo layeeni mayo dee jebintii iyo jebintii wax isku jimayn karaa mal falaa qisaasa kala gudsashaa ma jirto bikasri caadimin laf jebinteed gudaheed la kala gudsan maayo mag la bixinaya walaa fii jaifa jaa'ifa waa nabar calooshina wax la geliyey kolka lala simi kari maayo walaa fii jaa'ifatin waran layswaramayna layskala qisaasan maayo wa inama alwaajibu waxaa waajibay fiihi laf la jebiyo iyo nabar laysku duro durmadii iyo lafajebintii addiyatu nag baa waajibatan bihaa baraarujima dhowra ayaa kuwa kana haddii ay toban nin la dila intay isu eriyeen isu gobteen bay toban gaarun ku dhufta afku kala qaaday maxaa la tobankiiba waa la dilaya tobankiiba waa la dilaya awalan tanbiiha koobaad laysku isku baraarujiyey waxaa wey tuqtalu ljamaaca koox baa la dilaya bil waaxid qof keliyata waa loo dilaya ama maahay naftii ka qaadin mar unbay nabar ku dejiyeen ka gadaal gacan baa gooday gacanta gooday waatima toban midigtii tobankoodaba tobanka midig baa laga goynaya daraf hadday tahay iyo hadday kulli tahay tuqtalu ljamaaca kooxdaa la dila bilwaaxidi hal qofa wayukhadi waa la qaada adraafu jamaaca koox badan xibnahood bidarafin waaxidin hal xibin id hadday kooxdan wadaageen filjinaaya waxyaaladii hadday wadaageen ishtiraakan wadaag mubaasharatan bareera daliilkii waxaa wey biqowli cumara sid cumar hadalkiisi radia allaahu canhu eebaweyne cumar halaha ka noqday uu yihi low tamaala-a hadduu heshiiye calayhi korkiisa ahlu samca samca dadka ku nool hadday qofku heshiiyaan laqataltuhum reer samca waa dhamaynaya idinkay u heshiiyeen jamiican wadartoodii hal qofa ka dhaqi maawo qaala cumar baa daalika hadalkaa yihi bacda an qatala marka sayidka uu dilay sabcatan todobuu isla gowracay kaanuu tobanku waxay ahaayeen qad qataluu rajulan nin bay dileen min ahli samca kamid markaa toddobadooda yaa nin reer samcaa dilay si cumar baa toddobadiiba dilay markaasaa la oo nin keliya toddoba kolkaasuu baa reer sancaban sababadba sheegaysaan inta sanca ku nool hadday ninkan dilkiisii u kulmaan intaad waadina shareecada ninkaasoo kale u baahan tahay aqoon iyo fulinda aaladaadii ka tay cumar baa warkaa yihi bacda an qatala hadduu sayidka dilay sabcatan toddoba kaanuu ahaayeen ad ishtaraku kuwa wadaagay qad qataluu kuwa dilay rajulan minhaa sac kamida tambiiha labaad waxaa wey siraayatuljinaaya nadarka waxay ka ratimaa madmuunatun mid la damaanay oo falaa janaaxa axadin qof haddii nabar ku dhufto calaa aakhara mid kale liqabci isbicihi fartiisa goynteedii uma lam yandamin uusan nabarkii raysan aljarxu dhaawici xataa shalad yadihu ilaa gacantii ka agatay bikaalilahaa ideynka aw maata uu kaba dhintay faina alqisaasa laa yakuunu haanaya aw idiyatu mid bixasabi daalik waxa uu qofkaan qofkaan nabar buu ku dhufto farbuu ka gooy kolka fartii raysashaa laga hulaqday fursad bay noqotay kolka ama gacanta dhan ba agegtay ama qofkiibaa dhintay wadnaha intay ku daratay loo dhintay waa la dilayaa ki kolkaa jinaayada wixii ka dhasha taftiibay ku qoran tahay siraayatu ljinaaya nabarka faafidiisii madmuunatun waa la dhamaanaya walow janaaha axadin qof hadduu nabar yeelo calaa aakhara mid kale biqadci isbicii fartiisii goynteeda uma ka gada lam yandamir jar nabarkii ma caafimaadin xataa shalladiyaduhu ilaahay gacankii angagtay bikaaniyaha dhammaantay aw maata uu dhintay faina alqisaasa qisaaskii laa yakuunu haanaya aw idiyatu man bixasabi daalika nabarkuu geystay iyo wixii ka dhashay intay gaareen baa qisaas iyo yeelanaya wa amaa siraayatu lqawaadi fahaadirun laakiin haddii qoorta laga gooyey markii qoorta laga gooyey qoorgooyadii baa beliya baasku noqotay markii la dilay barkiiba nuur kasii furay waa baray waa qardaraabay irki waa dhinta ka badan marka ninkaan qisaasaa laga oofiyey qisaastii laga oofiyeyna daarfuuray ku riday ee bal qisaastii ma ogiyo daarfuurkii kiyaa lagu noqdo lamale waxa weeye qawan ba hadday tahay shaadqaad male faamaa siraayatulqawadi koorgoy wixii ka faafay fahajiru nag male oo falow qataaha xaajib qof hadduu gooyo yada axadin qof kale gacantii oo fakhtusa minhu laga qisaaso biqadci yadihi gacantiisii goynteedii uma gada lam yalbasuusa nagaanin an dhintay iyo qisaas gacanta looga gooyey mutaafiran isaga oo ku saamoobay biljarxi nabarkii qisaas in laga oofiyey falaashayaalow waxba male ilaa idaa kaana hunaaka hadday goobtaasi tahay xayfan dulmi maaha xaalal qisaas qisaaska xaaladiisii baa xadgudub la sameeyey in kaana alqatcu goyntii waxa la gooyey biaalatin kaalla aalla aflaaday ahay aw masmuuma ama aalla sun lagu daray baa gacanta laga gooyey kolkaasuu u dhintay kolkaasi waa laysugu noqonaya xadgudub la sameeyey ilaa idaa kaana hadduu ahaada maahe manaaka meesha xayfun dalmi xalaal qisaas qisaasba xaaladeedii waan kaana alqabdu goyntii waa inay ahaato bi aalatin alaam kaalatin aqla aw maxmuumatin ama la sumayey mathalan kuwa wixii lamida batuubuman waa la damaanaya asracda baafidi xiinaidin goortay arrintu sidaasay xilligaa saddexaad waxaa wey laa yuktasu lama qisaasa fii jurxin dhaawac aw ilxinin qabla buriyi waxa weeye qofkan qof hadduu inta riday ama gacan ka gooyey goortuu isha riday ama gacan ka gooyeyba kan lagu gooyi maayo aloo kaadinayo goortuu rayso qof oo in unbuu waayo caafimaad kale u helo oo iridihiisa dagaan oo dhaawac iyo infection dambe aan laga baqay daqigaasa loofinayo ee daqiiqada uu nabarka geystayba la yeeli maayo injimaal baa la sugaya raysasu laa yuktasu lama qisaaso fii jirxin dhaawac aw culuyin xidid qabla buriihi intaan xiinkii waxa la yeelay kusan raysan daliilkuna waa lilahyi nabiy nabiga raagidiisii sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga wasalama nabadgelya allaha ku badiye can qawad wuu nabiga reebay filjirxi nabar qabla albiri caafimaad ka hor liannahu arrinkaa wuxuu yahay laa yu'man inaan laga aaminahayn an yasriya aljirxu dhaawici inuu faafo ilaa baaqir jasad jirka intiisa kale inuu u faafo safa yuslifahu wuu qofkii dilo falidaasaa darteed ayaa low khaalafa axadun qofka hadduu khilaaf sameeyo sharcigii buu khilaafay oo waqtaso qofkuu qisaaska kulahaa buu qisaasoo ka gudsaday qabla alburi inta nabarkii hore u sarraysan buu ka gudsaday uma ka gadaalba saraa waxaa faafay jabcuhu nabarkii faatlafa lahu wuxuu qofkii u dilay xilwan xidin aakhara kale fala xaqa lahu xaq male bilmutaalaba inuu weydiisto bisaraaya rafidii nabarka u faafay sababtuna bal limukhaalafatihi isagaa khilaafay annahya reebidii nabiga ani qawadi qisaaska uu nabiga reebay qabla alburi intaan meeshii hore raysan la qisaasi maayo kolka hadduu sidaa yeelo oo kii gacantayda haliigaya gacantayda baa maqan tahay markii loo gooyey baa uu dhintay kadib kiina allaaga caafiyey markaa kadib kii halagu nodo la oran maayo adaa sharcadii khilaafa laleey inaad ukaadisanahay falaa xaqa lahu male bilmutaalaba wax raadkasu xaqu male isiraya taawicii limukhaalafatihi isaga dabamaridiisi allahayo nahyigii nabigu dabamaray anilqawadi isaasi xaggiisii qabla alburiid sasaa ka hor wallaahu aclam